بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا ودين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد إن شاء الله تعالى وحين ما أنت رميستر دونا وحين رميستر حديث ee ka harhsanaa kontonka xadiid arbacuuna nawawiya lagu ziyaadiyey ee ibnu rajab alxambali uu ku kordhiyey xadiidka ugu horeeya waa xadiidu cabdillaahi bni cabbaas alxadiidu althaalithu walarbacuun can ibni cabbaasin radia allahu canhu radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam alxiqu alfaraa'ida biahliha famaa abqat alfaraa'idu faliwlaa rajulin dakar rawaahu akhrajahu lbukhaariyu wa muslim cabdillahi bni cabaas waxa uu rasuulka ka wariyey sala allahu alayhi wasalam inuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam alxiqu alfaraa'ida biahliha faraa-ida ama furuuda iyo waxyaalihii loo qadaray dadka markaasi wax dhexlaya ciddii wax qadar go-aan qaadanaysa qadarkeeda gaadhsiiya famaa abqat famaa abqat ilfaraa'idu wixii markaasi ciddii qadar go-aan qaadanaysay ay ka tagtay ee ka soo hadhana faliwlaa rajulin dakar ninkii markaasi waxa weeyaan ugu soo dhow ee lab ah ayaa markaa la siinayaa waxaa laga wadaa marka alxiqu lfaraaid faraaida waxaa looga jeedaa miiraadka iyo dhaxalka laba nooc baa loo dhexlaa wax dad waxay leeyihiin wax la yihahdo furuudun muqadara furuud muqadara ah oo loo jeedo inuu xad mucayana ama qadar mucayana maalka ku leeyahay dadka qaarkoodna wax la yihahda caso wax ku dhexlaan oo iyagu ma laha qadar mucayan oo la yaqaano laakiin maalka waxa soo hadha ayay qaataan marka dadka had iyo jeer waxaa la qadimaya oo la horeysiinayaa dadkii lahaa alfuruud almuqadara furuuda muqadarka furuudaasi wixii ay ka tagaan maalkaa ka soo hadhaa ayay qaadanayaan ahlulcasaba dadka casabada u saaxiibka ahi markaa marka le alxiqu lfaraaida biahliha waxaa loo jeedaa qadarkii mucayankaa cidda ilaahay horta wada gaadhsiiya qadarkii mucayanka ay lahaayeen kaa markaad gaadhsiisaan wixii ay ka tagto ayaad hadhow leh ciddii helaysa la siin doonaayo casabaa casabadana waxaa laga wadaa waa ninkii qofka mayidka ah ugu soo dhowaa ee isagu xaqa u yeelanayay furuuda wixii soo hadhay inuu isagu qaato furuuda muqadarka haddaba waa lix farood ayaa muqadara waa waxaa la yidhaha markaasi an annas maalka kala barh inuu qaato qof niska kale barhkiisuna waa alrubuc oo waa qadarkii labaad rubuca niskiisuna waa athumun oo faradkii markaa saddexaada waxaa kale markaasi isagana la yihahdaa ka afaraad athuluthaan waa saddex meeloodow laba meelood inuu qofku qaato kan niskiisa iyo kale barhkiisana waxa la yihahda athuluth waa maalka saddex meeloodow meel inuu qaato kan niskiisana waxaa la yihahdaa assudus maalka lix meelood meeloodow meel inuu qaato lixdaa farood weeyaan waa annisfu walrubcu wاthumun iyo athuluthaan wاthuluth wsudus lixdaa farood baa markaas waxa weyaan ya la yihahdo alfuruud almuqadara alfuruud almuqadara waa lixdaas marka dadkii waxaa qaadanayey ama nis qaadanayey ama rubc qaadanayey ama thumun qaadanayey ama thuluthaan qaadanayey ama thuluth qaadanayey ama sudus qaadanayey kuwaasa horta maalka laga dhamaysta ee laga fuur yeelaya maalkii ma iyaga ku dhamaa mise kumau dhammaanin hadduu iyaga ku dhammaado dadkii casabada waxba heli maayaan halkaas ka baxayaan haddii iyaga marka loo qaybiyo furuudii ay lahaayaan lahaayeen wax ka kasoo hao soo hadrhaan markaasaa loo imanayaa casabada casabaduna iyaduna waa shan jihay ka yimaadaan shan jiho ayaa casabadu ka timaadaa waxaa weeyaa markaasi albunuwatu uma alubuwatu thuma alukhuwatu uma alcumuumatu uma alwalaa shantaa wajib iyaduna markaasi leedahay alsha waxa weeyaan albunuwa bunuwa macnaa waxa weeyaan caruurtii waa inamadii markaasi waxa weeyaan uu dhalay meyidku albunuwa waa inannimo ayaa looga jeedaa alubuwa waa talabaad waa aabbihii iyo wixii ka sarreeyey aabbaha aabbihiisii kale qaab noocaasiya haba sareeyabe waayahay jihaada kale ku seegta waa la aluquwa oo walaalnimadii dadkii walaalaha la aha meyidka ta ku sixigta waa la alcumuuma adeernimadii ta afaraad ta shanaad ugu dambeysaana waa alwalaa alwalaa isagu kolley waktigeena inagu aada fahmayne waa qof addoon ahaa oo la xoreeyey hadduu hadhow tolo maal yeesho maalkii uu ka dhinto cid dhaxashana uu waayo waxaa dhaxlaya ninkii xoreeyey taasaa walaalayadaa marka waxa weeyaan shantaa wajib bay u qaybsamaysa iyaduna waxa weeyaan alcasaba sida aan u tartiibiyeynayba in kala horeeyaan albunuwa ugu horeysa ubuwadaa ku xigta ukhuwadaa ku xigta cumuumadaa ku xigta walaagaa ugu dambeeya marka marka lagu leeyahay faliwlaa rajul wlaa maxaa laga wadaa waa ka ugu dhow baa loo jeedaa looma jeeda ka ugu mudan ka ugu mudan haddii la odhan la waa laga wadi lahaa ka ugu faqiirsan ugu baahi badan maalkan isagu markaasi xejo gaar u hayso saa looma jeedo hadduu doono ha noqdo ka ugu faqiirsan haddee idinka dhowdahay ciddaa ka dhow hadduu doono maalqabeenba ha noqda isaga xaqu yeelanaya inuu qaato maalkaas markaa faliwlaa maxaa laga looga jeedaa waa alaqrabu falaqrab midba midku ka dhow yahay baa looga jeedaa walihada buu uhi imaamu nawowi raximah llah umar <clears throat> uu ka sheekeynay alay slam sida loo kala qaadanayo wuxuu uhi waajmacuu ala cala eh, ana man maa baqiya bacda alfuruud lilcasaba wuxuu hi markaasi culimadu waxay isku waafaqeen in haddii ay furuuddu wax ka tagaan casabadu ay qaadanayso wayuqadamu laqrabu falaqrab waxaana loo kala horeysiinayaa si ay u kala dhadhow yihiin jihooyinka aan idiin sheegay ayaanay ku kala dhadhow yihiin furuudda aan idiin sheegayna waa lix casoobada si ay u kala dhow yihiinna waa shan weeyaan markaa shantaas way farcamayaan way kala furfurmayaan laakiin hadda inagu faraaid dhigi mayna laynay faraaidka marka la dhigayaa la kala furfuraayo mid mid loo kala qaadqaado fiqigeedii ku imansaa taasi insha allahu laga wadaa xadiidka laba qodob buu ka kooban yahay qodobka koobaad waxa weeyaan marka koobaad ee maalka la qaybinayo dadka ahlulfuruudka ah ayaa laga fuur yeelayaa dadkaasi ma wax ka tage mise kamay tegin hadday wax ka tagaan haddayna waxba ka tegin baan ujeedaa qolooyinkii casabada la odhan jira waxba qaadan maayaan oo iska tegayaan hadday wax ka tagaanna ninka ugu soo dhow ayaa la raacinayaa waayahay su-aal bay culimmadu isweydiiyeen halkan waxaa la yidhi faliwlaa rajulin dakar ninka ugu soo dhow ee labka ah marka ma nin dhidigaa jira talow maxaa dakar laga raaciyey maxaa loo raacinayey faliwlaa rajulin dakar culimadu waxay yidhahdeen rajul inta badan waxaa loo yaqaanaa ninku markuu qaangaadho si aan loo moodin cidda xaq yeelanaysaa keliya inuu yahay ninkii qaangaadhka ahaa ayaa dakar la raaciyey si loo garto walow xalay ha dhashee wixii laboo dhaniba inay xaq u yeelanayaan maalka inay qaataan sidaa darteed baa dhakar lagu sii cadeeyey o lagu sii waadixiyey masale kale ayaa waxay odhanaysaa maxaa dumarkii markaasi waxa weeyaan loo soo gelin waayey halkan ee loo ninka ugu soo dhow ama waxaa la yihahdo furuuda guud ahaanba ama faralkaba faraa-ida dumarku had iyo jeer haalibka way ka yaryihiin ragga way ka yaryihiin haalibki markaan leeyahay waxaa jira marar ay siman yihiin oo ninka iyo gabadhu isku si ay wax u qaataan baa jirta marka faraaidka lagu dhex jiro laakiin haalibka raggaa ka tira ka lacag badan ama maalka inta badan qaata waa maxay sababtu miyay taasi sheegaysaa diinta islaamku inay dumarka dulmiday sida ay yidhahdaan qolooyinka calmaaniyiinta iyo mulxidiinta iyo qolooyinka doonaya islaamka inay duraan xaqiiqatan nin qof kasta diinta islaamka siday tahay u daraaseeyaa wuxuu ogaanayaa diinta islaamka qawaaniinta ay dejisay qaanuun ka fiican oo adduunka dul yaala u jirin dhammaan xataa kuwa mustashriqiinta ee gaalada ah ee laakiin islaamka dhab ahaan u daraaseeyey arrinta noocaasi way ogyihiin waanay ka markhaati kaceen ilaahay subxaana wa tacaala qaanuun caamuu dejiyo dee adduunka in lagu wada u ku talagalay markaad doonayso masale inaad xukuntana masaladaa il cawaran laguma eego sadadka qaarkood ay sameeyaan inta ils qabtaan ayay midna ku eegayaan dhinacii kale nusuustana islowsiinayaan taasina waa weeyaan waa jahli weeyi qof waxaa fiican inuu markuu wax xukumayo si guuda shumuuliya uu eego maxaa dumarkii san looga badiyo un hadday kaaga dhigto uun iyo maxaa san san loo yidhi waxa weeyaan horta si guuda eegto ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu faral yeelay gabadh inaan xaalad xaaladaheeda kamida wax maaloo ku waajibaaba aanu jirinba inay iyadu bixiso markay guriga hooyada joogto iyo guriga aabbaheed ilaahay subxaana wa tacaala inantaasi wuxuu ku waajibiyey aabbaheed wax alla waxay u bahantay inu isagu bixiyo inanta maalina lagu odhan maayo suuqa tagoo soo shaqayso xataa hadday gaadho inanku hadduu qaangaadho aabiyuu iska ergi karaa suuqa galo shaqayso ku ohan karaa laakiin inanta kuma odhan karo abadan isagay waajib ku tahay inuu inantaasi quudiyo inta gurigeeda ay u wareegaysa ilaahay nin u keenaayo isagay waajib ku tahay hadduu aabbuhu dhinto meesha ka baxo haddii ay joogaan eh, eh, waxa weyaan walaalaheed walaalaheed bay waajib ku noqonaysaa inay gabadhaasi markaasi tawliyadeeda ay qaadaan iyadana markaas waxa weeyaan ay gacanta ku hayaan waxyaada la weydiinayaa ma jirto xataa aday maal qabeen tahay oo aabbeed balaayiin dollar uga dhintay iyada waxba la weydiin maayo wax bixi lagu odhan maayo maalkeeda ayadaa iska haysanaysa sidaasoo kale marka nin uu gabadhaasi soo doonayo dee isaga laga doonaya wuxuu gabadhaa kusoo doonayo o dhan inuu bixiyo gabadha mayaa lagu ihahdaa waxa lagu soo doonaya wax ka bixi mise mararka qaarka ma lagu ihahdaa gabadhe aduu ninka doon nina marna laguma yidhaahdo ee waxa la yidhaha markaasi gabadha waxa la waxa ku baxay oo dhan hadday meher tahay hadday yaro tahay hadday gabaati tahay waxa la waxa la yihahdo o dhanba wax dhaqan iyo wax diinaba ninkunbaa laga doonaya uun soo saa maaha hadhow markuu gabadha soo wareejiso guriga keensadana gabadhaasi waxay u baahan tahay quud iyo hu iyo wax kalaba isagun baa laga doonaya uun iyado waxba la weydiin maayo xataa hadday aabbahe iyadoo maal badan ka dhexashay la timaado iyadoo maalkeedaasay ka yeelaysa iyadaa taqaana laakiin iyada lagu odhan maayo guriga biilkiisa bixi waliba culimadu waxay sheegeen sida imaamu lqurtubi raximah ullah haddii ninku gabadhiisaasi wixii ay xaq u lahayd oo markaasi inuu quudiyaa ah nafaqadeediiyo waxay u baahan baahantay inuu bixiyaa hadduu bixin waa inay qawaamadiisu dhacayso so ilahay ma odhan alrijaalu qawaamuuna cala annisaa qawaamadii uu gabadha ku lahaa ninku iyo mas-uuliyaddii uu guriga mas-uulka ka ahaa way dhacaysaa haddii uu gabadhaasi mas-uuliyaddeeda soo bixi waayo markii xaalku sidaa uu yahay ninka waxaa soomaaliya laga doonayo iyo gabadha aan waxbaba laga doonaynba intaa noosha oo dhanba ba ma miyay xaq tahay in la yihahdo marka wax la qaybsanayo qismadaha laga simo mise waxa weeyaan qofkii maalku mar walba isaga uu ka baxayey ee isaga wax qoodinayey ayay tahay marka caqliga saliimka uu sheegayaan isaga loo badiyo haddii maanta loo inamadaadu aad dhashay midu ulada uu ku jiro midna dugsi sare uu ku jiro mid lagaa qaado e, iskuulka toban dollar midna lagaa qaado boqol dollar iskuulada qaaliga intaad geyso ma lagu odhanayaa inankaagii weynaa waad uga exatay inankaagi yaraayo kaasina boqol dollar baad ka bixisaa kana waxaad ka bixisaa toban dollar de waa maya kana baahidu u baahan yahay boqol dollar yaa keensatay kana baahidu u baahan yahay ayaa toban dollar keensatay haddii laba reer aad leedahay tusaale ahaan oo reer marka ay toban carruuri kuu joogaan reerna uu cusub yahay oo hal inan ama laba carruur ay ku joogeen isku biil bix miyaa lagu odhanayaa waa maya maa lagu odhanaya laba reer oo kale xaato kuwana waxaa siisaa shan boqol oo dollar kuwana laba boqol saddex boqol baa siisaaye maxaa u simi weyday lagu odhan maayo waay kani baahidu u baahan yahay baa taa keensanaysaa tana baahidu ubah u baahan yahay baa taa keensanaysaa markaa ninku baahida uu maal u qabo ayaa boqol jeer ka badan baahida ay gabadhi u qabto maal waayo iyada mar walba cid baa waajib ay ku tahay inay bixiso waxal waxay u baahan tahay hadday inan tahay iyo hadday xaas tahayba xaal kastooy joogtaba iyada cid bay waajib ku tahay inay bixiso walow iyadu maalqabeenbaha haatabe waxba la weydiin maayo iyada markaas in la yidhaahdo waa dulmi inuu islaamku kala badnaysiiyo waa caqli darra weeye iyo liidasho iyo arrintoon si si fiican oo imcaan uu ku jira markaas waxa weya loo eegin waay xadiidku wuxuu odhanaya alxiqu lfaraaida biahliha faraaida gaadhsiiya ehelkeeda faraaidda waxa looga jeeda waa la fahmaan filaya faraaidda waxaa looga jeeda baan kuri waa alshaan waa alaqdaar almuxadada min almaal waa qadaradii mucayankaha ee go-naa ee maalka ka mid ahaa ee ciddii la siinayay faraaiddaa gaadhsiiya famaa abqat famaa abqat alfaraaid faraa-iddaas waxay soo reebto faliwlaa rajulin dakar ninka ugu markaas waxa weeyaan dhow laba ah ayaa la siinayaa waayo xadiidka kusii xiga <clears throat> wa alxadiid alraabicu walarbacuun can caaishata radi allahu canha can الnabiyi salى اllahu alayhi waslama qaal alradaacatu tuxarimu ma tuxarimu اlwilaada waxay tihi caaisha radia allahu canha rasuulku wuxu uhi sala allahu alayh wasalam alradaacatu neesnuujintu tuxarimu waxay xaaraantinimaysaa maa tuxarimu lwilaada waxaa dhalmadu ay xaaraantinimayso waxaa macnaha markaasi laga wadaa alradaaca waa naasnuujinta wilaadaduna waa qofkii markaasi waxa weeyaan dee la dhalayoo dhalmadu waxay xaaraantinimaysa labadii qof ee wada dhashay ee nasab ah, nasab uu ka dhexeeyey wixii nasabkaasi uu ka xaaraantinimeynayey ayaa naas naasnugnimaduna ay kaay kala xaaraantinimeyneysaa alshaan waxaa laga wadaa haddii nin aan idhaahda haddii gabadhi ay ilmo yar naas nuujiso radacaadkana markaasi sida xadiidka caaisha ee saxiixa ku sugan marka kusoo aroortay waa khamsu radacaad shan jeer oo ilmuhu naaska intuu qabsado isagu sidiisa uga go-o markaa shan jeer hadduu sidaa sameeyo gabadhaasi uu naaskeeda nuugay wax allo wixii qaraabo ku xeernayd caruurteeda waxay u ahaayeen bay u noqonayaan ninkeedu aabbuu u noqonayaa caruurteeda adeerkood adeer bay unoqo u noqonayaa caruurteeda waxay noqonayaan walaalo dumarkii gabadhaa ku xeersanaa ee caruurteeda ka xaaraantinimoobi lahaa inay guursadaan ilmaha inaa nuujisana xaaraan buu ka noqonaya waxaa loo jeeda markaasi radaacada iyo naasnuugnimadu waxay xaaraantinimeysaa waxaa nasabku xaaraantinimeeyo wilaadada waxaa laga wadaa nasabki baa loo jeedaa markaa tusaale ahaan haddii maanta gabadhaasi banaankaad kala joogi lahayd ku naas nuujisay hadhow markaad weynaato inaad guursataa way ku banaanaan lahayd aba kaa weynaatabe laakiin marka ay ku naas nuujiso hooyay kuu noqonaysaa xaaraanna way kaa noqonaysaa inaad markaas wax weyaan guursato de waa hooyaday ilaahi subxaana wa tacaala wuxuuhi wa ummahaatukum allatii ardacnakum markuu ka sheekeynaya dumarka xaaraanta in la guursan karin wa ummahaatukum allatii ardacnakum hooyooyinkiini naas nuujiyay baa ka mid a kuwa xaaraanta in la guursan karin wa akhawaatukum min alradaaca iyo habli aad ku walaalowdeen naasnuug aad ku walaalowdeen markaa aleshaan nasabku dumarkii u kaa xaaraantinimeyn lahaa radaacaduna way kaa way kaa xaaraantinimeynaysaa marka radaacada maxaa laga wadaa waa ilmihii aad naaska wada waxaan jeedaa ilmihii naaska gabadhi ay nuujisay gabadhaa naaska nuujisay dhammaan wax allaaliya wixii iyada ku xeersanaa ee kaga xaaraantinimoobi lahaa nasab ilmahaasina uu ka xaaraantinimoobaya caruurteedunbuu la xukunya marka lasoo koobo gabadhaas caruurteeda unbuu ilmahaasi la xukun yahay waayahay xadiidku markaa macnihiisu waxa weeyaan alradaacatu tuxarimu maa tuxarimu alwilaada waxa markaasi ay nasabku uu xaaraantinimeeyo ayaa radaacada iyo naasnuug naasnuuguna uu xaaraantinimeeyaa waana axaadiista meelo badan cumdatulaxkaamka iyo axaadiis badan idinku soo mari doonaan insha allahu tacaala oo baabkaa ku saabsan halkaasaad kaga bogan doontaan insha allah laakiin guud ahaan inaad ma maanta loo baahan yahay in radaacadu ay xaaraantinimayso waxaa nasabku xaaraantinimeeyo nasabku xaaraantinimeeyo iyaduna xaaraantinimaysa waaya <clears throat> waxay xaaraantinimaysa marka laga la laga warramayo hadday eegmadi xataa waa ku jirtaa waxaa jirta dumarka qaarkood oo markaad nasab nasab idinka dhexeeyo ay bannaanta inaad eegto lakiin markuu nasab idinka dhexaynin aanay banaan eegto maanta walaashaa markay guriga iska joogto de adi kaama xijaabato soo saa ah? ma hooyada may kaa xijaabataa waa maya waayo nasab idinka dhexeeya laakiin hadduu nasabkaasi idinka dhexayn lahayn waajib waxa noqon lahayd inay kaa xijaabato marka xataa haddii markaas waxa weeyaan ilmo kale ajnabi aad tihiin hooyada ay naas nuujiso hadhow tole walaashaa ka xijaaban mayso waayo walaalay noqdeen waa adigana ku adiguna ku ula mid noqonaya ilmahaas nin la odhan jiray aflax abi qucays ayaa maalin kusoo garaacay caaisha guriga markaasay tiri wallahi laa aadanu lahu xataa astaadina rasuula allah allah ku dhaartay ninka albaab ka furi maayo ilaa rasuulka ilaahay oo i ogolaada mooyaane deedna markaasu wuxuu ku yihi ataxtajibiini ataxtajibiina minii wa ana camuk oo maanadiga xijaabanaysa u kulan adeerkaaya deedna markaasay ku tiri aniga adma adiga gabadhaadu imay naas nuujine walaalka gabadhiisa ay naas nuujisay isagu markaa muxuu noqonayaa gabadhaas caisho alshan a adeer buu noqonayaa soo maha deedna waxay ku tiri anuu gabadhaadu imay naas nuujine walaalka gabadhiisa ay naas nuujisay marka gabadhe walaalk walaalkii hadu aabo u yahay isagu adeer buu yahay noqonaysaa dabadeetana way diiday ka furto deedna rasuulku sal ly slm ku yimid ba sheegtay rasuul wuxuu kuui idanii lahu taribat yamiinuk war u guriga gacantaada ha bawrhooday inahu camuk waa adeerkaa buu rasuulku uhi sala allahu aleyh wasalam marka waxa weeyaan radaacada iyo naasnuugu wuu xaaraantinimeeyaa wixii nasabku uu xaaraantinimeyn lahaa wuxuu nasabku fasaxayeyna wuu fasaxayaa xadiidka qusixiga alxadiid alkhamisu walrbacuun can jaabir bni cabdillaah ana rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalama qaala ana rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalama caama alfatxi wa huwa bimakkata yaquul jaabir bn cabdillaahi wuxuu ihi anahu samica wuxuu maqlay rasuula allahi rasuulka ilaahay caama alfatxi sanadkii la furtay magaalada maka wa huwa bimakkata isagoo maka ku sugan buu maqlay yaquulu isagoo leh iyo wa rasuulahu rasuulkiisu xarama wuxuu xaaraantinimeeyey bayca alkhamri khamriga in la iibiyo ayuu xaaraantinimeeyey iyo walmaytati baktiga iyo walkhinziir doofaarka iyo walasnaam iyo asnaamta iyo waxyaalaha la caabudo faqiila waxaa la yihi yaa rasuul allahi rasuulkii allow ara-ayta ka warantaa shuxuuma maytida ama neefkii baktiyey baruurtiisa bal ka waran fa inahu isaga yulaa waaa waxaa lagu eh, waxaa la marmariyaa ama lagu dhabooqaa assufun doonyaha looxyada doonyuhu ay leeyihiin ayaa subageeda la marmariyaa si aanay biyuhu u gelin oo biyaha dibadda ay dul marayaan loogaga ilaaliyo wa yudhanu biha aljuluud isla markaana waxaa lagu iidaamaa hargaha oo haragga marka markaas waxa weyaan la doonaya inaanu qalafin ayaa la mariyaa si uu jilco wayastasbixu biha annaas dadkuna misbaax bay ka dhigtaan iyo waxay iftiinsadaanoo halka gaasku ku jiray ugu jiri jirtay marka waxa weyaan waxaa lagu laga dhigan jiray baaziin wax lagu iftiinsado qaala wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalama laa maya huwa xaraamun wa xaaraan uma qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam qaatala allahu lyahuud ilaahay yahuud ha nacdalo qaatala hala dagaalamamaa macnaheedu waa ha nacdalo qaatala allahu lyahuud yahuudda allaha nacdalo kelmadaasna in badan baa la isticmaalaa qutila alinsaanu ma akfarah insaankii waa la laayay looma jeedadii ee qutila alinsaanu insaankii waa la nacdalay ma akfarahu maxaa ka gaalnimo badan waayahay in allaha alleh xarama calayhim yahuuda wuxuu ka xaaraantinimeeyey ashuxuum baruurta ayuu ilaahay ka xaaraantinimeeyey deedna faajmaluuhu riwaayaadka qaarkoodna waxay qorayaan fajammaluuhu macnaheedu waxa weya adaabuuhu way dhalaaliyeen faajmaluuhu way dhalaaliyeen uma baacuuhu way iibiyeen faakaluu amanahu deedna waxa weeyaan lacagtii uga soo baxday ayay cuneen marka labaadaan ku celino can jaabir bni cabdillaah annahu samica rasuula allah jaabir bni cabdillaahi wuxuu ka maqlay rasuulka ilaahay caama alfatxi sanadkii maka la furtay wa huwa bimakkata isagoo maka ku sugan yaquulu leh ina allaha warasuulahu ilaahay iyo rasuulkiisu xarama bayca alkhamri waxay xaaraantinimeeyeen khamriga in la iibiyo iyo walmeytati walkhinziir meytida iyo baktiga iyo doofaarka iyo walasnaami sanamyada in la iibiyo ayay xaaraantin iyo ilaahay rasuulkiisu xaaraantinimeeyeen fa qiila waxaa la yihi yaa rasuul allahi rasuulki ilaahayow ara-ayta shuxuuma almeyta bal waxaad ka warantaa baruurta ee markaas waxa weeyaan baktiga shaygii baktiyey bal baruurtiisa iyo xaydhiisa iyo bal kuwaa ka waran fainahu yulaa biha sufun doonyaha looxooda ayaa la marmariyaa dalyigu waa shayga markaas waxa weyaan shay lagu dhabooqo ee shay la marmariya la yihahdaa marka fainahu yulaa biha sufun doonyaha ayaa lagu dhabooqaa oo la mariyaa si aanay biyuhu u gelin looxa wa yudhanu biha aljuluud hargahana waa lagu iidaamaa alshaan waa la mariyaa si aanu u qalafin oo u jilco wayastasbixu biha annaas dadkuna way iftiinsadaan oo markaas waxa weyaan way shitaan qaala rasuulku wuxu uhi laa maya huwa xaraamun xaaraan weeyi uma dabadeedna qaala rasuulku wuxuu yihi qaatala allahu alyahuud ilaahay yahuud hana adalo ina allaha ilaahay xarama calayhim wuxuu ka xaaraantinimeeyey ashuxuuma baruurtii iyo marka wixii la midka ahaa faajmaluuhu dabeedna way dhalaaliyeen uma baacuuhu way iibiyeen faakaluu hamanahu qiimihii ka soo baxay iyo maalkii ka soo baxay bay cuneen markaas waayahay xadiidkan waxaa qodobka uu rasuulku sala allahu alayh wasalam ka hadlay afar shay buu xaaraantinimeeyey waa khamrigii iyo maytidii iyo doofaarkii iyo asnaamtii waxay culimmadu yidhaahdeen saddexdani waxay u qeybsamayaan maa yufsidu alcaqla wamaa yufsid albadan wamaa yufsidu alcaqaa'id waa wax markaasi fasahaadinaya caqliga oo waa khamrigii diinta islaamkuna shanta arrimood ee u timid ilaalinteeda ayuu caqligu ka mid yahay shan arrimood oo waaweyn baa jira oo diinta islaamku ilaalint ilaalinteeda ay u timid oy aada ugu dadaashay in la ilaaliyo caqligaa ka mid a qofka caqligiisa xaquma laha siduu doono inuu ka yeelo iyo inuu ku ciyaaro caqliga ilaahay ku siiyey sidaa uu kuu siiyey baad ilaashasa haddi ku dambaabaysa baktiga iyo iyo doofaarkuba labadubana waxay jirka way dhibaan xanuunana way keenaan gaaladu markay ka dhergeen waxyaala noocaasoo baktigaas iyo doofaarka iyo ayaa waxaa ku dhaca xanuuno kala duwanoo kadib markaas inagana meelo kale inoo saaraan sida waxaay carastaroolka yidhaahdaan oo kale beer subag subagowga oo beerka subag yeesho waxyaalaha ugu badan keena waxaa ka mid ah la yidhi doofaarka deedna doofaarka markay ka dhargeen iyaguna beer subag miidhan qaadeen ayay dadkii muslimiinta waxay ku idhaahdeen subaga iyo baruurta iyo badhida iyo waxa iska ilaaliya haddaad kuwa cuntaan waxa weeyaan subag baa beersoog baad yeelanaysaan lakin waxaas waa kadib way ma anzal allahu bihi min sulaan dadkeennii hore xoole mooyaane wax kale aan ku noolayn ayaa beer subag qaadi lahaa ragga qaarkood baa waqtiyada hore inta loo keeno subag fadhiya ayaa waxay odhan jireen waar iga soo iidaama subag fadhiya alsa sida shuuradoo kale u fadhiya ayaa wuxuu loogu talagay inuu marqaacad ku cuno saa fadhiyo markaasuu la soo iidaama muxuu ujeedaa subag dhalaashan i keenaan ku dhuuqo mid fadhiyana iyo mid dhalaashan bu isku dhuuqaya <laughs> hadday beersado qaasa kuwaas la qaadi lahaa laakiin qolada yahuudda leasti xadiiskanba ku taalla ilaahay wuxuu ka xaaraantinimeeyey inay cunaan wixii baruur leh dabadeeta markii ilaahay ka xaaraantinimeeyey iyaga diin ahaan xaaraanay uga noqotay ayay waxay dooneen caalamka o dhan inay qaasiyaan wixyood waxaasoo kale kadibna yahuuddaa nashrisa faafisay in laga qaado subaga iyo baruurta iyo wixii lamid ah in baarsubaga laga qaado lakin taas waa kadib wey ma anzl allahu bihi min sulaan ragga markaa dhakhaatiirta waaweyne arrinta noqosi waa ka marhaati kaceen waxaa kaloo aada u nashriyey shirkadaha xalawiyaadka iyo waxyaalaha xaamidkaa iibiya ayaa iyaguna ka faa'iideystay oo markaas waxa weyaan say bidaacadooda iyo alaabtooda u socodsiiyaan mar walba waxa lagugu soo qoraya lowfat ama markaas waxa weeyaan waa subagga ku jira uu yaryahay yaa lagugu soo qoraya si aad hore ugu iibsato waxyaalaha markaas waa iscaawiso iscaawina iscaawinayaan qolada yahuudda ah iyo shirkadahooda oo markaas waxa ay ku socodsiinayaan laakiin xaqiiqadu waxay tahay subag shay kasta horta xadkiisa la dhaafiya qofka u dhibaa haddanaad xadkiisa aad u dhaafin oo si caadiya ah u isticmaasho markaa si caadiya ah cuntana shaqadii loo baahnaa inaad iskaga saartan aad la timaado beer subag iyo dhibaato kalena midna qaadi laakiin haddaad xadkiisa dhaafiso shay kastaoo xadkiisa la dhaafiyo waa xanuun buu keenaa shay kasta oo xadkii loogu talagalay la dhaafiyaa qofka dhibaata u keenaa taasi waa macruuf iyadu haddaad hurdo ku jirto hurdadu dadka may dhibtaa asal ahaan ma dhibto soo mah bal jirkeenu wuu ku nool yahayba laakiin haddaad kaba kici weyda ka waran waad xanuunsan doontaa marka dambe cunto un haddaad joojinba weyda ka waran waddo un waabay arki doonaaye maanta casharkeyma ku jirtaaba taasi dhibaatooyin waaweyn bay keentaaba ma garatay marka waxa weeyaan shay kasto xadkiisa la dhaafiso dhib buu keenaa laakiin asal ahaan subag iyo baruur iyo bari iyo waxaal hadii la cuno qofka dhibuma keenaan si caadiya marka qofku isticmaalo waayahay <clears throat> qodobka saddexaad ee rasuulku xaaraantinimeyne waa asnaamta oo waa wax caqaa qofka kharibaysa qofku had jeer wax aan caqliga bini aadanka ee saliimku aqbali karin ayaa markuu diinta saxdaa ah ka leexda uu iska aqbalaa taabicii la odhan jiray aburaja alcaarudi ayaa wuxuu ka waramay wuxua nin taabiciya laakiin waktigii asxaabta rasuulka iyo waktigii soo gaadhay laakiin muu islaamin ilaa nebi maxamed markuu dhintay dabadeed mooyaane saas darteed buu noqday hadduu waktigii rasuulka islaami lahaa rasuulkana arki lahaa saxaabi buu noqon lahaa kadib markaas wuxuu yihi wuxuu ka sheegay waktigii jaahiliya xaalkooda suu ahaan jiray wuxuu yihi kunaa fii jaahiliyatin nacbud lsnaam waxaanu ku jirnay jaahiliye asnaam baanu caabudi jirnay faida saafarnaa lam yumkin an naxmila asnaamana markaanu safarno suurtagal ma in asnaamtii sii qaadano fa kunaa nabxau an xajar waxaan raansan jirnay wui dhagax aanu markaas waxa weyaan caabudno intaan safar kusii jirno fa kunaa nabxau can xajarin natuufu calayhi aanu ku dul wareegno wuxuu ihi markaa dhagax marka soo qaadano ku dul wareegno faida wajadna waaxida almac min min alwal araxna alwal waufna cala athani mid kii hore ka qurux badan ka dhalaalay haddaanu helo kii waa la tuurayy ilaahimku lagu dawaafayey waa la tuuraya goodhow kuwa ka qurux badan hadii la helo oo caqliga bini aadamku wuxu aqbalaya hadda wuxuu ihi faida lam najid xajaran haddaanu dhagax weynaba atayna bishaat neef aryaan soo kaxayn jirnay faxalabnaa calaa kuhmatin min arimaal waxaanu ku dullisi jirnay buui waxoogaa ciida oonu kuusnay ayaanu ku dullisi jirnay caanihii iyo markaasi isku dhegaya markay qalalaan wax yaroo kuusan bay noqonayaan taasaanu ku dawaafi jirnay buui markaasina taasi waxay kuu sheegaysaa caqliga bini aadamku siduu horta u liito hadduu waayo waxyiga ilaahiga kadalika awxaynaa ilayka ruuxa min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala liimaan walakin jacalnaahu nuura nahdii bihi man nashaau min cibaadina iftiinkaa dadka hanuuninaya haddii la waayo dadku xoolaha la mid noqdaan waa talabaade waxaa kale kuu sheegaysaa qofku xaalkasta ku jira waa addoon ama ilaahay addoon ha u noqdo ama dhagaxaan addoomaa addoon ha u ahaadee mar walba waa addoonuun marka addoonnimada qofku way ku abuuran tahay shay ku abuuran weeye laakiin marna way ka leexanaysaa un marka marna halka saxdaa buu la helaya marka asnaamtu caqaa iyo caqligii saliimka way fasaadinaysaa rasuulku sal allahu alay wasalam waxaa la weydiiyey markuu saddex afarta arrimood xaaraantinimeeyey meytida bal waxaad ka warantaa subageeda iyo baruurteeda iyo waxa haddaanu isticmaallo bal ka war rasuulka allo arrimaha rasuulka sal la alay sl markii la weydiiyey wuxu uhi laa huwa xaraam maya waa xaaraan maya waa xaaraanta culimadu waa isku khilaafeen wuxuu rasuulku ka wado laba qol baana isku khilaafeen culimada qaarkood waxay yidhaahdeen rasuulku wuxuu ujeedaa bayceeda iyo iibinteeda xaaraana laakiin waad iska isticmaali kartaan qaarkoodna waxay mayna wuxuu rasuulku u jeedaa isticmaalkeeda xaaraana oo inaan la isticmaalaaba ma banaanaba waana la masalo kala duwan rasuulku markuu ui ara-ayta shuxuuma almeyta bal ka waran baktiga markaa subagiisa muxuu rasuulku yihi sal alla alay slam maya haddaba subagan rasuulka weydiinta la weydiinaya ma ma iibkaa la weydiinayaa oo rasuulka allow ma iibin karnaa baa la weydiinayaa mise waxaa la weydiinayaa intifaaca iyo in wax lagu qabsado culimada qaarkood waxay dhaha me waxaa la weydiinayaa bayca qaarkood waxay meen waxa la weydiinayaa hmm, intifaaca labada qoloba waa jiraan qolada tiri intifaac ayaana badan culimada badidoodu waxay leeyihiin intifaacu rasuulku xaaraantinimeynaya hase yeeshee markaynu xadiidka eegno waxaa xadiidka ka muuqanaysaa rasuulku inaanu intifaaca ujeedin ee laakiin uu ujeeda bayca iyo iibka sababtu waa maxay laba meelood ba xadiisku wuxuu inaga tusinayaa in bayca iyo iibka la xaaraantinimeynayo laakiin intifaaca aan la xaaraantinimayneyn dhinac waa dhinace rasuulku xadiidka wuxuu ka sheekeynayay iib ee rasuulka muu sheekeynaya intifaac bal hadda bilowga hore in allaha xarama in allaha warasuulahu xarama maxaa ku xiga bayca alkhamri mise isticmaal alkhamri mise shurb alkhamri bayc baa ku jirta mee soomaalaytid rasuulku wuxuu xaaraantiinayay waa bayca weeye iibka ayuu diidanaa markii rasuulka su-aasha la weydiiyey tusaalaha uu soo qaatay bal haddana dib u eeg rasuulku wuxuu yihi uma qaala rasuulu llahi sal ly slam qaatala allahu lyahuud in allaha xarama alayhim ashuxuum fajamaluuhu uma baacuuhu faakaluu amanahu rasuulku wuxuu ka xaaraantinimeeyey ilaahay wuxuu ka xaaraantinimeeyey baruurta way dhalaaliyeen deedna way iibiyeen markaasay thamankii lacagtii uga soo baxday ay cuneen xadiidku labada meeloodba wuxuu inaga tusinayaa waxa uu rasuulku diidan yahay inuu yahay bayca ee laakiin aanu ahayn intifaaca culimo marka culimada qaarkood waxay halka ka qaateen sheekh islaam taymiya iyo ibnulqayim iyo imaam sancaani iyo culimo badan oo kaleba in wixii najaasaa lagu intifaaci karo annahu yajuuzu intifaacu najaasa waayo dee meytidu waa nijaas meytidaa nijaastaa in lagu intifaaci karo laakiin la iibiyaanay banaanayn laa yajuusu baycu najaasa walakin yajuusu intifaacuha in lagu intifaacayaa banaan laakiin in la iibiyaa ma banaana saas markaas waxa sida u eeg raajixi ay tahay wallahu aclam xadiidka waxaa kaloo aynu ka faa'idaysana arrin aad u muhiima ah. waa markaasi ana ashariicata alislaamiya tuxarimu alxiyal albaila diinta islaamku inay xaaraantinimayso xeelada baatilkaa ama markaas waxa weeyaan xeelada ku gaadhsiinaysa shay xaaraana culimada qaarkood waxay waa taxriimu alxiyal alatii tuusilu tuusiluka ilaa muxaram xeeladda shay xaaraana ku gaadhsiinayso ood ku xeeladaysanayso waa xaaraan bay culimadu xeeladuna qofku waa inuu dadka u tuso shay khalad ah inuu sax yahay qaadaysan waa yudhiru lbaila calaa suurati alxaq dadka wuxuu ugu muujinayaa bailkii suurad xaq ugu muujinaya taasina sida rajab markuu xadiiskan sharaxaya uu sheegay wuxuu waa min aqbaxi lmuxaramaat muxaramaadka kuwa ugu foosha xunlay ka mid tahay xeeladaysiga aan markaasi waxa weyaan saxda aan hayn xeeladaysi banaan wuu jiraa waqtiyada qaarkood banaan oo marka dagaalada lagu jiro oo kale iyo waa laysdhagayaa dee inama alxarbu khudca laakiin xilliyada markaas waxa weeyaan arrimaha noocaasi ah banaanka cadiga la joogo xeelad in lagu gaaro shay xaaraana lama ogola qofkuna hadduu xeeladayo waxaa la yimaado ilaahay subxana wataala ma aqbalo ilaahay waa waa maxay wuxuu og yahay u daalacanaya laabtaada waxa ku jira yaclamu khaainata alacyun wamaa tukfi suduur marka haddaa is tiraahdo ilaahay khiyaamee adun baa iskhiyaamaynaya yukhaadicuuna allaha waladiina aamanuu wamaa yakhdacuuna ila anfusahum wamaa yashcuruun dadka qaarkoodba waxay sameeyaan qofka musaafirkaa rabadaanta waxaa laga dhaafay inuu soomo maalmo dambe inuu soomaa loo fasaxay deedna marka soonka maalin iyo laba ku yara adkaado waa ni iska safrayaa saan rabadaanta uga yar nasto wuxuu doonayaa safarkan ujeedadiisuba waa inuu rabadaan kasoo nasto taas waa xeelad laguna fasixi maayo inaad markaas waxa weeyaan soonka iska dayso adoo musaafira ah, soon lagu odhanaya waayo sababta sababtaad usoo u safraysaaba waa xeelad ee ma aha safar dee lilaahiyo kugu soo baxay maaha ka ilaahay dadka ufasaxayna waa taas sheekada shiicada wey sheekadaas shiicada waxaa dadka ugu sheekeeya oo ilaahay markaasi haddaad doonto inaad maalinta iska diiso soonka shan iyo labaatan kilomitr safaro haddana iska soo noqo shan iyo labaatan haddaad socoto soonkii waa lagaa daynayaa maalinta deedna iska soo noqo ilahay maxay moodaya halma la khiyaamaynayo ay koranaya haddaad doonto inaad markaasi afar dumar adoo lahaa ayaad gabarh furtay deedna halkiibaa soo buuxiso afartii dumar ahaba way buuxaan tii hore aad doontay inaad soo ceshato maxaad samaynaysaa waxaa kuu banaan nikaaxulmutca wax la yidhaahdo waa gabadh shanaad <laughs> ayl nikaaxulmutca muddo yaro kooban baad iskala joogaysa macnaheedu weeyaan waxaad odhanaysaa gabadhaa guur dhammaystiran maaha laakiin waa guur muaqata waktiyeysan sanad laba sano saddex sano haddaan doono nolosheeda dhanba markaan doonaan fasaxaya iska niyeysanaya magaa shan dumara iyo lix dumar iyo toban dumar haddaad <laughs> ka dhigo waa iska khuraafaad waat waa xiyalka shiicadu ay markaa diinta muxaramaadka ku banaystaan laakiin diinta islaamku waxaa ma ogola khulaasada markaaynu soo koobno ilaahay subxaana wa taala ilaah iyo rasuulkiisu waxay xaaraantinimeeyeen afartaa shay afartaa shayna saddex shay bay uqaybsamayaanoo wax marka caqliga fasahaadinaya iyo wax jidhka fasahaadinaya iyo wax caqiidada qofka fasahaadinaya sidaasoo kale rasuulku sala allahu calayhi wasalama waxa uu diidan yahay ee uu xaaraantinimeeyey halka dambe ee uhi laa huwa xaraam waa iibka la iibiyo maxay hmm? wixii najaasta ahaa laakiin kama hadlayo intifaaca sida saxda saas weeye waxaa kaloo xagga dambe ku taalla qolada yahuudda la yaadaa inay ahlu xiyal yihiin dad xeeladaysi xeeladaysiga ku takhasusay waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa ana alxiyal alatii tuusiluka ila almuxaramaat inay tahay xaaraan iyaduna xeeladaha ku gaadhsiinaya shayada xaaraanta iyaduna inay xaaraan tahay ayaa xadiidka markaa laga faa'idaysanaya waay xadiidka xadiidka markaas waxa weyaan kusii xigaa can abi burda an abihi can abihi abi muusa alashcari ana nabiya sala allahu alayh wasalama bacaahu ila lyaman abi burda waxaa laga wariyey isaguna aabihii abi muusa alashcari uu ka wariyey ana rasuula llahi rasuulka ilaahay ana nabiya sala allahu alayh wasalam bacahahu ila lyaman in rasuulku uu yaman u diray fasalahu uu weydiiyey can ashribatin waxyaalo markaas waxa weeyaan la cabo oo tusnacu biha yaman lagu sameeyo faqaala deedna wuxuu yidhi famaa hiya oo maxay tahay qaala albitcu walmizru wuxuu ihi markaasi waa waxa la wama lbitcu bitcigu muxuu yahay qaala nabidu lcasal wuxuu yihi waa eh, sharaab laga sameeyo malabka laga sameeyo wlmizru mirigu mizriguna waa nabidu ashaciir heeda sharaab laga sameeyo faqaala rasuulu llahi sal ly slam rasuulka ilahi wuxuu yihi kullu muskirin xaraam shay kastoo wax sakhraamiya waa xaaraan waayahay mar hadaan ku celino can abi burda an abihi abi muusa abi burda waxaa laga wariyey abu muusa alashcari isna uu ka warinayayo aabihiya ana nabiya sala allahu wa wasalam bacaahu ila lyaman in rasulku u diray abu muusa alashcari yaman fasa'alahu an ashribatin tusnacu biha deedna abu muusa rasuulka wuxuu weydiiyey sharaabyo lagu sameeyo yaman deedna wuxu uhi maahiya maxay tahay qaala albitcu wuxuu a nooca la yihahdo bitciga waa khamriga nooc ka mida iyo walmizru iyo mizriga isaguna waa nooc kaloo khamriga ka mida faqiila waaa l markaas faqiila liabi burda abu burda waxaa lagu yihi wama lbitcu bitcigu waa maxay qaala nabidu lcasal wuxuu ihi casalka iyo malabka sharaab laga sameeyo oo marka la khamiiriyo khamri isku bedelo weey walmizru iyo markaasi mizruguna nabidu lcasal nabidu aan idhaahdo ashaciir waa heeda sharaab laga sameeyo oo isaga laftiisa marka la khamiiriya iyuu khamri isku bedelaa fa qaala rasuulu llah sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yihi kullu muskirin xaraam shay kastoo wax sikhraamiya wa xaaraan akhrajahu lbukhaari bukhaari baa soo saaray waayay xadiidkana xadiidkii hore khamriga on ku saabsanayd ayuu markaas waxa weyaan ka waramaya waxaa laba masala kale jiro wax la yihahda annabiid iyo wax la yihahda alkhamru khamrigu marka hore waxaa laga sameeya waa shay caadiyo la cuno oo xalaala khamriga dee waxyaala iska caadiya laga sameeya cinabka iyo timirta iyo malabka iyo shaciirta iyo waxaasaa laga sameeyaa waxaasina aslaanta way banaan yihiin laakiin marka la khamiiriyo ee laba cisho saddex cisho la daayo ayuu isbedelaa kadibna muxuu noqdaa khamri buu isku bedelaa haddaad cabto aad marka marka hore haddaan tusaale intaan timir soo qaado biyo ku guro markay miidkii macaankii ay lahayd timirtu biyaha uu ku baxo sharaab caadiyana uu yahay haddaan cabo de cidna waxba i dirsan mayso sharaab baan cabay bay ka dhiganta waa nin timir soo qaatay mishiinka ku riday biyana ku daray oo ridqay deedna timir cabay midaa ku qabsan waa taasoo berigii hore qaabkii loo samayn lay lama haysanin biyaha lagu guri jiray kadibna markuu miidkeedu ku baxo biyaha ayaa la cabi jira oo nabiid baa la yihahda taas taa haddii la daayo maalmo dheer maalmo dhowra ah, saddex afar haddii la daayo waa isbedeleysaa khamri waa isku bedeleysaa kadib markaad cabto ku sikhraamaysaa qofku markaa markuu ku sikhraamo ayaa laga xaaraantinimeynaya kullu muskirin xaraam maxaa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa shumuulu eh, cala diin alislaam wa anaha tucطi nnaasa alqawaacid alcaama dadka waxay siisaa qawaacid guud diinta islaamku waayo waxaad arkaysaa dadka waxaad arkaysaa had iyo sheer uma furfurto oo shaygaasi waa xaaraan kaa kale waa xaaraan kaasi waa xaaraan kaas dee yaa ka dhammaanaya inta shay ee wax sakhraamsa intay yihiin maanta wax la cabaa jira wax la cunaa jira mid la ursadaa jira mid la isku mudaa jirta de waxaa lama tirin karo laakiin rasuulku sala allahu calayh wasalam wixiiba wuxuu kusoo khulaaseeyey kullu muskirin xaraam shay kastoo wax sakhraamiya waa xaaraan riwaayaadka qaarkood waxaa kusoo arooray ama xadiiska qaarkood waxaa kusoo arooray kullu muskirin xaraam wa kullu muskirin khamrun shay kastoo wax sakhraamiya isagaaba khamriyaba wax kastoo wax sakhraamiya sawaan kaana mashruuban aw ma'kuulan aw mashmuuman wuxuu doona ha noqdo mid la cunayo mid la cabeeyo mid la ursanayo siduu doona ha <clears throat> xadiidkan waxaa markaas waxa weeyaan culimmadu ay ka qaataan dhowr qodob oo ka kooban waata koobaade xirsu asaxaaba ridwaan llahi calayhim calaa macrifati alaxkaam asharciya asxaabta rasuulku si ugu dadaalayeen axkaamta shareecada islaamka inay gartaan oo ogaadaan xirsu asaxaaba calaa macrifati alaxkaam alsharciya ku dadaalkay asxaabtu ku dadaalayeen axkaamta sharciga inay bartaan oo ogaadaan waayo abu muusa alashcari sharaabkii uu kusoo arkay yaman ayuu rasuulka ka weydiiyey sal alla alay waslam xukunkeeda sidaasoo kale waxaa laga qaadanayaa eh, tusaalihi markii hore aan sheegay ama faidii marki hore aan sheegay ee ahayd markaasi eh, shumuulu shariicati alislaamiya shumuul alshariica alislaamiya wa anaha tucطi nnaasa alqawaacid alcaama qawaacid caama ay qaalibka siisaa ummadda islaamka si ay taa uga qiyaas qaataan waaya xadiidka ku sixiga alxadiid asaabicu walarbacuun can lmiqdaad bni macdi yakrib qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi waslama yaquul maa mala'a bnu aadam wicaءa shara min baطnih bixasbi bni aadam ukulaat yuqimna biha sulbah yuqimna sulbahu fain kana laa maxaalah faثuluثu liطacaamih waثuluثu lisharaabih waثuluثu linafasih rawaahu axmed wالtirmidiyu wالnasaa-iy wbnu maajah wa qaala الtirmidiyu xadiiثu xasan waaye saxaabiga la yahada almiqdaad ibnu yacdi karib wuxuu markaas waxa weeyaan almiqdaad ibni macdi yakrib waxaa markaas waxa weeyaan uri samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahay odhanaya maa malaa bnu aadam ina aadamma buuxiyo wicaaan weel sharan ka shar badan min banihi calooshiisa bixasbi bni aadam ina aadam waxaa ku filan ukulaatun yuqimna sulbahu hurhmooyin uu dhabarkiisa ku toosiyo ukulaat hurma weeye macnaheed eh, ukulada marka waa hal mar wixii la qaataa loo jeedaa marta ukulaat waxaa loo jeedaa hurmooyin dhowr jeedood qaadatay oo yuqibna sulbahu dhabarkiisa uu ku toosiyo alshaan gaajada un iskugu kala bixiyaa loo jeedaa in kaana laa maxaala haddaad diida taas oy lagama maarmaanta ina cunto intaa ka badan cunto alooshaadi saddex u qaybi fa thuluthun liacaami saddex meelood meeloodoo meel cuntadiisa u daayo wa thuluthun lisharaabih iyo saddex meeloodoo meel sharaabkiisa iyo cabitaankiisa u daayo wa thuluthun linafasi iyo saddex meeloodoo meel oo loo daynaya maxay neefsiga markaad dibirto waad hinfaadhaa soo maad arag haddaad aad isku buuxiso xataa neeftiga kaa soo bixi waayeysa marka waxa weyaan neefta meelu daysaa lagu leeyahy ha iska buuxinin iyo naqas kugu dhayni qaar buu naqas ku dhawa ataa ku dhintay base la <laughs> mar say iskugu wadeen cunto marka aratay marka weligaa allaha saa rasuulku sheegay sala allahu alayh wasalam waa taladaa rasuulku sheegay qaado markaad is leedahay cunto cun saddexdaa u qaybi waa meel cuntadu ay leedahay meel cabitaanku leeyahay iyo meel nafaska iyo neefsigu uu leeyahay mar kale adeen ku celina rasuulku wuxu uhi maa malaa bnu aadam ina aadama buuxiyo wicaaan weel sharan ka shar badan min banihi calooshiisa bicasbi bni aadam ina aadam waxaa ku filan ukulaatun hurmooyin yuqimna sulbahu dhabarkiisa uu ku toosiyo fa in kaana laa maxaala hadday lagama maarmaan tahay inaad intaa in ka badan cunto fa thuluthun liطacaamih saddex meeloodow meel waa cuntadiisa wa thuluthun lisharaabih saddex meeloodoo meelna waa cabitaankiisa wa thuluthun linafasih saddex meelado meelna waa neefsigiisa waayahay culimadu waxay yidhahdaan gaar ahaan culamaau ib culimada markaas caafimaadka ka warantaa waxay yidhaahdaan almacidatu umuddaa calooshu waa hooyada cudurka calooshu waa hooyada cudur oo dhan qaalibka iyada iyadu ka yimaada ka timaadaa cuduradu haddaad markaas waxa weeyaan calooshaadaasi doonayso inay bad qabto dhowr arrimood ku dadaal ta koobaade marka wadax cunaysa haistibirin oo waxa weeyaa cunto badaan ha cunin walihaada salafku aad bay taa uga digi jireen weligoodna iska ilaalin jireen abu xamsat asukari sheekh la min kibaari culamaai salaf ka ahaa umad ibnu mubaarak la weydiiyey firqat naajiya waayo wuri abu xamsata sukari weeyaan culimadii waaweynaa ka mid ahaa wuxuu yihi markaasi maa malatu banii hadalkiis waa baan filayaa maa shabictu mundu halaathiina sana soddon sanadood maalin aan dibiray garan maayo maalin aan sdib intaan dherge aan sdibiriyey sanadood kadalika imaamu shaafici waxaa laga sheegay inuu yihi ma maa shabictu mundu sitati cashara sana ilaa maratan faadkhaltu yadii e, waxa weeyaan e, fasta fastaqatu wuxuu yihi waxaan lix iyo toban e, sanadood maan dibirin buu yihi oo cunto badan ma cunin ilaa mar qura mooyaane markiina inta afku fartas geliyan toban sanadood bal imaam shaafici waxaa laga sheegay inuu odhan jiray markaasi ashabacu yuthqilu lbadan waxaa la yidhaahdo dharagu jirhka wuu culaysiiyaa wa yuqsi alqalb qalbigana wuu qallajiyaa oo cunto badada cunto qalbigaagu wuu engegaya wa yudhibu lfitna soo jeedka qof qof fatina oo caqligiisu soo jeeday inuu noqdona way tegsiisaa wa yajlibu nnawm hurdadana waa u yeedhaa oo way soo jiidaa wa yudcifu alcibaada cibaadadana u daciifiyaa shantaa mafsado ayuu leeyahy inaas dibirsaa maxaad ku falaysaa waxaasaa kuu gelaya haaniyanna waxaa qaacida labaad ee culimadu marka ay sheegaan markaas ka ilaalisa dharaga qaacidada labaad ay sheegaan waxa weeyaan qaacidada tidhaahda laa taku laa tudkhil الطacaama cala الطacaam cunto cunto ha ka dabagelin cunto hore caloosha kugu jirta tu kale ha ka dabageyni tawraadta horta horta ha kaa faaruqdo aaaarta qaarkood bay ku soo aroortay in la yidhi markaas waxa weeyaa naxnu qawmun laa nashba naxnu qowmun la naakul xataa najuuc wa idaa akalna la nashbac annagu waxaan nahay qowm aan waxba cunin ilaa aanu ka gaajoonno haddii aanu gaajoonana oo wax cunnana ismadibirino labadaba markaa labadan sheegnay hanay hanaysdibirinin cunta adi iyadoo caloosha kugu jirtana mid kale ha ka dabageyni calooshaada markasta haddaad doonaysa inay kuu badbaada sidaas samee waxaanay culimadu yidhaahdeen haddaad doonayso qofka akhlaaqiyaadkiisa inaad ogaato waxay yidhahdeen yucrafu rajulu yucrafu khuluqu rajuli cinda acaamih wa yucrafu qadru rajuli cinda kalaamih ninka had iyo jeer akhlaaqadiisa waxaa la ogaadaa markuu cunayo cuntada cunayo sidaas oo kale qadarkiisa iyo sharafkiisa intuu leegyahay iyo qiimihiisa dadoo doonsaa qiimaysana markuu hadlaa la gartaa qofka intuu aaminsayo wax lagama garto waxay markaasi markaad wax cunayso akhlaaqadaada laga dhex karsanaya qaabka wax cunayso marka weligaa waa la iska ilaya qaabka wax cunayso dudubis iyo isdibirin iyo waxyaalaha waa la iska ilaya markaad doonayso <laughs> markaad wax cunayso waa ka midkood yidhi markaasi waxa weeyaan mid baa waxa la yidhi ka a dadka jashaca uu hayo shan cuntada ku maman ayaa wuxuu arkay isagoo dad meel fadhiyo cuntaynaya isagu garan maayo dadka markaas deedna uu iska soo fadhiistay uu ku bilaabay cuntadii <laughs> deedna nin baa gacanta intuu qabtay wuxuu ku uhi atacrifuna war maadna garanaysa in waxgeed cuntada ugu bilowday markaasuu wuxuu ihi laa acrifukum walakin acrifu acaam idinka idin garan maayaan cuntadan aqaanaa bu ihi <laughs> idinka idinka maxay kin gala bu aniga <laughs> cuntadaas ma garanaya bu hi anugu markaa waxa weya waa halisa wey idaa saa noqoto xaalkaagu waa haal xaal halisa wey waxaa la sheegaa madaxweynihii lo odhan jiray ayaa maalin maalmaha kamid mid ah wuxuu ihi nin ila cunteeya oo dadka caamatu naaska ka mid a ah igu yeedha deedna ninkii xaariskaa u diray nin reemiyo meesha hormariya soo kaxeeyey deedna markaas waxa weyaan qasrigii madaxweyneha soo geliyey oo cunto nooc walba taallo weligii baanu aragba deedna markuu saa usoo galayba cuntadiibuu ku bilaabay isagoo madaxweyne xataa salaamin deedna markaas waxa weyaan si wuxuu cunay walibana sharax iyo markaasi ay dee bahalnima ka muuqato deedna markaas madaxweyneha ku ui maa laka taakulu haakada kaana ummahu nataxadka waxa xasaad cunaysaa buu ku ui nin la moodaa inaad neefkan ka aargoosanayso hilibkan oo hooyadii beri ku hirdiday baa la moodaa buu yihi wuxuu ku yihi maa laka mushfiqun calayha kaana ummahu ardacadka oo adigu maxaa ugu naxariisanaysaa buu yihi lagu moodaa hooyadii inay kunaas nuujisay saaad ugu naxariisanayso <laughs> ma garatay markaatay qaarkood baa baasha cunta ku waalan oo ku maman saa laguma noqo baasha cuntada e, wain muddat ilaydi ila zaadi lam akun biajshacihim biacjalihim id ajshacu lqowmi acjalu wuxuu yihi gacanta lagu fidiya cuntada ninkaas anuma iyagu kugu horeeya aan gacanta ku fidiya id ajalu qawmi id ajshau lqawmi acjalu ka ugu mamanunbaa gacanta kula kula haada ui markiiba marka ha noqon ajshau lqowm kadaka ugu dhiireen sheekh looa imam asmai raximah oo raxaale ahaan miyada aada u mari jiray ayaa wuxu wati waktiyada ka mid ah, marayna meel miya ayay qolay noo samaysay matam amase waliimo deedna waliimada anagoo cunayna ayaa nin reemiya baa yimid deedna wuxuu ihi markaasi wuu soo fadhiisto faakala acaama bikulli sharaahatin wanaham si adeeshaan iimaanla buu cunay bui wuxuu cunayo xataa saala samnu calaa lixyati ilaa subaguu garhka ka dareeray subax cunayey deedna markaasa waxaan ihi ui wallahi la udxikana bihi lqowm ninkaas dadkan kusoo jeedin dadkan kaga qoslinaya baan ku yaan ihi bui waxaan ku ui ui kaanaka ahlatun fi kaanaka ahlatun hayo beytkga baxsaday wuxuu yihi markaasi macnihiisu wuxuu ahaa waxaa lagu moodaa buui burciid burciidoo garasan burciid dhagax salaxa dul yeelaa lagu moodaa roob ku daayey dabadeetana dareeray ciiddii ay dareertay asan su suuga uga dareerayu sheegaya garhkiisa uga dareerayo kaanaka ahlatun biardi hashin asaabaha dabadeetna markaasuu ninkii ramiigaha ayaa soo eegay si xunbu waliba u eegay markaasuu wuxuu ku ui wallahi alkalimatu unha waljawaabu dakar waxaad ku hadashay waa dhidig buu labbaa lagugu jawaabi doonaa <laughs> wuxuu ku uhi markaasi wuxuu ku uhi kaanaka bacratun fii isti kabshin mudallaatin wadaka alkabshu yamshi waxaa lagu moodaa saalo yar oo wan dabadii ka laalaada oo wadaaka alkabshu yamshi walibana kabshigaasina u lugeynayo waxaa soconaysaa waa daba lulmaysaa soo maaha dadka waa ka lulmaysa weli ama aadi waxba cun ama iskidaa <laughs> dabeedna ninkii yaabay si jawaabay wuxuu ku yihi markaasi awa taqulu shicr oo gabayga ma taqaanaa markaasuu ui kayfa laa aquluhu wa ana umuhu wa abuh anaaba hooyihi aaba o abu gabigaa sheegsaba dabeedna markaasu wuxuu ku yidhi bal waxaa sheegtaa waan yar fikiray wui asmaciyo waxaan ui kaafiyaadka iyo buxuurta uu ku yimaado gabaygu ka ugu adag baan ka fikiray buui deedna waxaan arkay ka ugu adag inuu yahay waawn saakina qablaha qablaha fatxa wow saakina oo fatxa ay ka horeyso ayaa ugu adag bui markaas in abyaada gabayga carabiga lagu dhamaystiro deedna waxaan ku ui ui itinii bibeytin aakhiruhu waawun saakina maftuuxun maa qablaha waxaad ii sheegtaa bayd qura oo markaas waxa weyaan gabaya oo ugu dambayso waa saakina fatxana ka horeyso deedna markaasu wuxuu ihi qawmun laqiituhum binajdin asaabahum allahu min annaw siduu doonay buu sameyey soo ma naw maxaa ugu dambeeya waawun saakin maftuuxun maa qablaha soo ma deedna markaasuu ku uhi waama naw nawgaasi muxuu ahaa qaala naw talaala fi duja laylatin kaalixatin low lowna waliba wasnigii doonaya kufadhidaa soo ma markaasuu low maada markaasuu low saara fiiha farisu lanthana calaa bisaati lardi muntaw weli wasnigii kufadhidaa doonayay dabeedna markaasuu mar walba su-aal buu sii weydiiyey uu ka jooji waaye markaasuu wuxuu kuui in kunta laa tafhamu maa qultuhu faanta indii rajulun bow haddaad fahmi weyda waxaan ku leeyahay aniga agtayda bow baad ka tahay <laughs> talbow naa maxay ibni markaasuu yihi waa mulbow bowdaasi maxay ahayd buu yihi markaasuu waa salkun qad kasaa jildahu bialfi qarnaanin taquumu aw wuxuu yihi waxa weeyaan waa la yihahda marka neefka la qalo wax kasoo dhex baxa uusku sheegaya haddaad kici weydo haddii kale buu markaas haddii kale ku gabagabay beydkii markaasuu aw maada markaasuu aw adribuhu bisiwaanatin fii ra'sihi taqulu fii darbatiha qaw <laughs> haddaad kici weyda bu ihi bileyrkaas baan qaadiyo madaxaan kaaga dhufin kaasu qow odhan doonaa bu ihi <laughs> asma ilaa wuxuu ihi markaasi waxaan ka baqay inuu baleerka qaado qaadu ka siiyo <laughs> haddaan haddaan ku ihahdo ma mal qow haddaan ku idhaahdo <laughs> kadib waa iska daayay bu ihi deedna ninki waxaan ku ihi bu niyo waxaan doonayaa inaan kumartisooriyeeyo ood guriga i raacdo markaasuu wuxuu ihi laa laa yunkiru alkarama ilaa lain karamka iyo deeqsinimada ninka marka lasoo dhaweeyo nin doqon ubaa diida deedna waa waan kuraacayaa buui gurigu u raacay deedna wuxuu i digaagad baan soo soolay waan keenay waxaan ku ui adiga iyo aniga iyo laba inamood iyo laba hablood iyo islaanta guriga joogtee inoo qaybi digaagadaas markaasu n qaybteeda ku farxi maysaan inaga daayooda kusii qaybsada markaas <laughs> mayna qaybi adigaa martiye warkadaaya buui mayne may bay idhahdeen qaybi deedna markaasuu intuu diyaayadda madaxa ka gooyey ayaa wuxuu ihi alrasu lilra'iis madaxa odaygaa la siinaya bu ihi <laughs> inteedii dambe ee dabada yar ee kaga taaleybu ka kasoo jaray wuxuu ihi alcajuzu lilcajuuz intaana islaantaa le <laughs> labadii baad buu kasoo soo gooyey wuxuu ihi aljanixaani lilibnaan labada inamad baa la siinaya labada garabna labada lugood buu ka soo gooyey wuxuu i asaqani lilbintan labada lilbintayn iyo lilibnayn alyeeshaan labada inamood iyo labada hablood ayaa la siinayaa buui markaasi labada lugood iyo labada garabna maxaa soo hadhay intii la cunayay baa soo hadhay digaaga soo maha wuxuu hi wazawru lizaa'ir intaana ninka reer ka soo boqday baa iskale deedna isaga intiiba qaatayba wixii la cuni lahaaba <laughs> wixiiba isaga isku shushubtay maalintii labaad buu shan neefoo digaaga buu keenay markaasuu qaybi markaasu warti or kumaydaa farxinay ma iska daynaysaa may ku dhahdeen qaybi deedna markaasu wuxuu yidhi waxaad samaysaan ma shafci baan idinku qaybiyaa mise witri tres dhiban ta tres leg markaasuu ku i mane witri ka dhig in allaha witrun yuxib lwitra deedna markaasuu wuxuu yihi azawjaan wa dajaajatun halaath labada odayga islaanta iyo digaagadi waa isku saddex bay isku yihiin wlibnaan wa dajaajatun halaa labada inamood iyo digaagadna saddex bay isku yihiin wlbintaan wa dajaajatun halaa labada hablood iyo digaagadna saddex bay isku yihiin wazaa'iru wa dajaajatani halaa ninka reerka soo boqday laba digaagadoodna saddex bay isku yihin bu laba digaagadood bu keliya qaatay <laughs> deedna markaasay ku bal ka bedel witrida oo shafci oo bedel tira isleeg war way kasii daraysaa wiiska daaya <laughs> may bay yidhaahdeen bal ku bedel deedna markaasuu wuxuu yidhi alabu wabnaahu wadajaajatun arbaca odayga iyo laba inamoodou dhalay iyo digaageed saddex bay isku yihiin buu afar bay isku yihiin islaanta iyo labadeedii hablood iyo digaageedna afar bay isku yihiin aniga saddex digaagadoodna afras bunahay buu ihi <laughs> xabad kalo kusii darsaday <laughs> marka aleyh salaam imaam wuxuu odhan jiraa la yidhi ma raأytu rajula galb عalaya إla hada اأعraabiy galb عalaya fi الshicri wa fi اlqisma xagga gabaygiina igaga adkaaday siaasoo kale qismadii qaybtiina igaga adkaaday marka dad baa saa ugu maman cuntada saa ina noqoto lama baahna weligaa la cuntada iska ilaali inaad ku mamanaato waay xadiika xadiidka kusixiga alxadiiثu aلthamin واlأrbacuun عan cabd الlahi bni cmar radي اllahu canهuma qaala can nabiyi sal allahu alay wasalam qaala arbacun man kuna fiihi kana munaafiqan khaalisa rasuulku wuxuu ihi afar arrimood qofka dhexdiisa laga helo afartuba ay kusoo ururaan munaafiq baraxlaa buu noqdaa kaana munaafiqan wain kaanat khaslatun minhuna fiihi haddii afartaa mid ka midii qofka ay ku sugan tahayna kaanat fiihi khaslatun min annifaaq qofkaa waxaa dhexdiisa ku sugan qeyb ka mida qeybaha idaa xadaa kadab hadduu been sheego haddii uu sheekeeyo been buu sheegaya idaa xadaa idaa xadaa dhe waliba idaa xadaa markuu sheekaynayo kadaba been buu sheegaya wa idaa wacada markuu wax ballan qaadana akhlafa uu ka baxaya wa idaa khaasama markuu doodana fajara wuu xadgudbaya wa idaa caahada markuu wax markaasi ballan cid u qaadana hadara wuu ka baxaya waayahay arbacun afar man kuna fiihi qofkii ay ku sugan yihiin kaana munaafiqan munaafiq buu noqonaya riwaayadka qaarkood waxa kuso artay munaafiqan khaalisan barxla ayuu noqonaya wain kaanat hadii ay ku sugan tahay isaga khaslatun minhun mid ka mida afartaa la soo sheegayna fiihi dhexdiisa kaana wukaanat waxay noqonaysaa fiihi isaga qof inay ku sugan tahay khaslatun qayb oo min annifaaqi nifaaqa ka mida xataa yadacaha ilaa uu iska daayo idaa xadaa markuu sheekeeyo kadaba been buu sheegaya waidaa wacada markuu wax ballan qaado ahlafa wuu ka baxaya waidaa khaasama markuu doodo fajara wuu markaasi wuxuu samaynaya fujuur iyo inuu xadgudbo waidaa caahada markuu wax ballan qaadana wuxuu samaynayaa adara wuu ka baxaya waay halkan waxaa lagu sheegay waa calaamaatun min calaamaati nifaaq calaamado kamid a ah calaamadaha munaafiqiniinta nifaaquna waa wayaan sa culimadu yihahdeen annifaaqu waa idhaaru khilaafi maa yubtinuhu lmaru ama se culimada qaarkood yidhaahdeen waxa weeyaan idhaaru lislaam wa ibtaanu lkufr qofku inuu islaamnimo muujisanayo gaalnimona qarsanayo laakiin kaasi waa munaafiqnimada gaalnimada ah waxaa jira munaafiqnimo gaalnimo ah iyo munaafiqnimo la yidhahdo annifaaq alcamali laba u iyo anifaaq alcamali nifaaq caqadigi waa ka gaalnimada lagu gaaloobo ee qofku munaafiqa gaalka u ilahay u wa min annaasi man yaquulu aamana billahi wa bilyawmi alaakhir wamaa hum bimuminiin muminiin maaha kuwa ilahay u yihi way kuwaas nifaaqa camaligahina waa kuwa halkan lagu sheegay qofka ku dhaqmaya qofka been sheegaya ballanka ka baxaya markuu doodaya xadgudub samaynaya dee kaasi maaha kii oo diinta lagaga baxayey laakiin waa nifaaqii camaligaha nifaaq camaligaa ah la yihahda kaas waayahay nifaaqan haddaba camaliga ah wuxuu noqonayaa isagu waa idhaaru khilaa khilaafa maa maa yubin waxa uu qarsanayo wax ka duwan inuu muujisto yaquuluuna biafwaahihim ma laysa fi quluubihim afkay waxay ka leeyihiin waxaan uurka kaga jirin waayahay afartan khaslo waxaa looga horeysiiya beenta beentuna waa wax shaniica aad iyo aad u foolxun rasuulku sal ly slam wuxuu sheegay wain alkadiba yahdi ila alfujuur wain alfujuura yahdi ila annaar beentu dadka xumaan bay ku aroorisaa xumaantuna naar bay dadka ku aroorisaa walaa yazaalu arajulu yakdib wayataxara alkadib xataa yuktaba cinda allahi kadaaba ninku kama zuula inuu been sheego ku dadaalo beenta inuu sheego ilaa ilahay agtiisa laga beenaale marka waligaa iska ila inaad beenaale noqoto xataa haddaad kaftamayso ka fogow ka rasuulku uhi sal alla weylu liladii yuxadiu lilqowm fayakdib liyudxika bihi lqowm weylun lahu weylun lah hoog baa u sugnaaday ka dadka u sheekaynaya ee been sheegaya si uga qosliyo dadkaasi uga qosliyo been u sheegaya dada markaasu rasuulku ui weylun lahu weylun lah hoog baa kaa u sugnaaday aada uga fogow markaas salafku aad bay beenta markaas waxa uga fogaan jireen waana iska ilaalin jireen waxaa la sheegay cumar mundu an calimtu ana alkadiba yashiinu saaxibah riwaayaadka qaarkoodna ana alkadiba yaduru saaxibah beentu inay qofka dhibaysa maalinkan ogaaday ilaa maanta been ma sheegin buu yihi bal mar nin uu ku yihi kadabta been baad sheegtay meeshuu joogayba wuu uga tegey gebigeedii wuu uga guurayba kelmaddaa lagu been baad sheegtay imaamu zuhri ayaa waqti waqtiyada kamid nin madaxda muslimiinta kamida usoo galay dabeedna ninkiibaa wuxuu weydiiyey man aladii tawallaa kibra xaadiadii xaadiatulifki laodhan jiray caaisha lagu been abuurtay yaa arintaa kiciyey oo qeybta ugu weyn ka qaatay deedna markaasu wuxuu ku yihi cabdilaahi ibnu ubay ibnu saluul ninkaas inta u badan qaato munaafiq ahaa deedna markaasu ku yihi kadabta inahu caliy bnu abi aalib been baa sheegtay cali baa markaas waxa weeyaan sida ahaa halkaa ku jiray buu ku yihi oo balaayada faafiyey aad buu u markaas imaamu zuhri deedna markaasu wuxuu ku yihi akdibu laa abaalak manaa been sheegaya aabba malhide deedna markaasu wuxuu kuhi wallahi law naadaa munaadin min asamaa ana alkadiba xalaal ma kadabtu allaan ku dhaartay haddii samada ilaahay malag soo istaajin lahaa oo odhan lahaa beentu waa xalaal wallahi baana weligay been sheegeen buu ku yihi markaasuu asaaniid badan u soo arooriyey fulan qaala ahbaranaa fulan ilaa uu ku arooriyey ninkii arrintaas sameeyey inuu ahaa cabdillaahi ubay ibnu saluul ma garataada beentu waa shay halisa inaad aad iyo aad iska ilaalisana ay mudan tahay beentu sheekh la odhan jiray axnaf ibnu qays ayaa wuxu uhi inaani laa yajtamicaan laba arrimood ma kulmaan weligood almuru'atu walkadib inaad qof muru'a iyo shaksiyad le noqoto iyo inaad beenaalo noqotaa labadaas ma kulmaan haddaad beenaale noqoto doonayso shasiyadaas shaksiyadaadu way dhacaysaa dadka indhahooda ka dhacaysaa haddaad laakiin doonaysa qof hagaagsan inaad noqoto ku dadaal inaad runta ku dadaasho bacdu salaf waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen maymuun ibn maymuun inuu habaan filaya ayaa markaas waxa weeya wuxuu yihi man eh, curifa bisidqi jaaza kadibu waman curifa bilkadibi lam yajuz sidquh qofka lagu barto inuu runlow yahay oo runta sheego marmar inuu been sheego waa loo dulqaadan karaa dadkuna way rumaysanayaan beentiisa weliba isagoo waayo run baa lagu yaqaanay laakiin beenaalaha runtiisa xataa lama lama banaysanayo lama ogolaanayo ninkaad been ku taqaana hadduu run kuu sheego waad ka shakiya un naftaaa bilo beentiis hore ku rakibaya ma naftu ka odhan doontaa marka waxa weeyaan bal haddee carruurtii yuusuf nabiyullaahi yacquub nebi yuusuf markay ku rideen godka ee aabbahood u yimaadeen maxay ku idhahdeen akalahu dibu wamaa anta bimuminin lana walow kunaa saadiqiin been bay sheegayeen soo ma waxay ku idhahdeen yey baa cunayo haddaan hataa run kuu sheegin annagana rumaysan mayso kolley baanu garanayna markaa hore been bay ahayd aabood waa ku bal sawalat lakum anfusukum amra naftiina wax idin qurxise yayma cunin buu ku yidhi waayo waxay keeneen eh, khamiiskiisiyo sidiisi u badqaba sidii inuu markaasi waa yaygu intuu khamiiska ka saaray kadibna uu cunay markaas aya u keenay khamiiskiiyo badqaba ila hadduu yaygu cunay qofka u ruqayaa soo maaha wixii uu jeexjeexmaya uu googo oo boodhkii wixii baa googoynaya ciidan uu ku xoqayo qofka isagoo nadiifay keeneen oo dhiigun lagu daadaadiyey uun deedna markaas ku been baa sheegaysaan laakiin mar labaad markii nebi yuusuf walaalkiisi yaraa uu kala hadhay waa kuwii aabahoodu yimid irjicuu ilaa abiikum faquluu ya abana ina bnaka saraq wma shahidna ila bima calimna wma kuna lilgaybi xaafidiin markii dambe kusoo noqdeen inay saa ku idhaahdeen haddana aabood mar labaad wuxuu ku uhi qaala bal sawalat lakum anfusakum amra fasabrun jamiil been baad sheegaysa marka run bay sheegayen been bay sheegayen marka dambe laakiin beentoodii hore ayaa runtoodii dambe baabisay waatay soomaalidu markaa halkaas kale odhan jireen beentaada hore runtaada dambay dishaa adoo been hadaad noqoto runtaada dambu bay baabiinaysaa taa markaa iska ilaali khaslada labaad waxa weeyaan qofku inuu markuu markaasi waxa weeyaan uu wax ballan qaado inuu ka baxo gaar ahaantan waxaa loo jeedaa ammaanadii baa loo jeedaa qofka wax lagu aamino inuu ammaanadiisa ilaashado una noqon qof khaaina inaanu noqonin riwaayadka qaarkood kuso aroortay waida tumina khan marka la aamino wuu khiyaamaynaya taasina marka iyaduna waa halis ammaanada marka lagu dhiibto waligaa iska ilaa khiyaamayso abubakr asidiiq waxaa laga sheegay inuu yihi asdaqu sidqi alamaana wa akdabu lkadibi alkhiyaana waxaa run ugu run badan ammaano inaad yeelato beenna waxaa ugu been badan inaad noqoto khaain culimaduna waxay yidhaahdeen qofka markaad shay loo dirsanayo laba shardi baa la eegaa labadaa sharti haddii qofkaa laga waayo in arrin loo dhiibaa xaqba uma laha qofkaas labada arrimood waa maxay inuu qof aamina yahay iyo qof hawsha awooddii lagaga soo baxyeela inuu yahay labadaasaa loo baahan hadii haddii xoog u baahanta inuu xooggii lagu qaban lahaa leeyahay haddii qalin lagaga shaqaynay cilmigii lagaga shaqeyn lahaa inuu leeyahay qur meelo badan bay kaga soo aroortay nebi muuse calayhi salaam markii uu hablaha u waraabiyey ee aabbahood uu u yeedhay inantii markay tii ya aaba tastajirhu aabba inankay nooga dhig shaqaale bay tiri maxay ku dooratay ya aaba tastajirhu ina khayra man istajarta alqawiyu alamiin labadaas bay ku dooratay waxay tii marka inankani waa liqawi oo waa kaa dhagaxa dhantu dallacay meesha uga waraabiyey awood buu le wax noogu qabto waa ninin aamina bay tiri ammaanadiisana muxuu ku gartay maxay ku garatay markay markay guriga usoo kaxaynaysay isagaa hor socday baa wuxuu daba soco adigiyo meeshaan ka leexanaya ii sheeg si gabadhaasi cawradeeda u eegin ayuu kuhi daba soco anaa kaa horeynaya laakiin meeshaan ka laabaya un halkaa ka laab halkaa ka laab igu dhe marka halkaan waxay ka fahamtay nin aamino ammaanole inuu yahay sidaasoo kale cifriit ninkii la jiray markii loo diray kursigii balqiis muxuu ku yihi markaasi qaala cifriitu min aljinni ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamik wa inii calayhi laqawiyun amiin labadii sifo isaguna sheegay kuwa marka quwa haday u baahan tahay awood cidii awoodda walaa loo diraya ammaanadu mar walba iyadoo loo baahan yahy hadday meeshu cilmi u baahan tahayna nebi yuusuf markii loo dhiibayey markii sijniga laga soo saaray ee uu ku yihi markaasi ninkii boqorka ahaa hadda kadib waxaad noqonaysaa dadka madaxdaa wuxuu qaala ijcalnii calaa khazaaini lardi inii xafiidun waa ammaanadii caliim cilmina on u leeyahy buuse maalka loo maamulo marka wasaaradda maaliyadda aniga dhiiba buu hi wasaaraddaasaan aqaana qaabka loo maamulo ma garatay marka qofka labadaas sifa haddii laga helo ayaa wax loo dhiibtaa hadii kalena hadduuna ammaano la waxba looma dhiibto rasulku waa kaya dayacat alamaana fantadir isaaca haddii ammaana la dayaco saacaddii sug marka lagu uhi kayfa idaacatuha see loo dayacaya muxuu rasulku uhi sal la ida wusida almru ilaa gayri ahlihi fantadir isaaca marka ammaanada cidaan xaqu lahayn loo dhiibo markaasi saacaddii sug buu rasulku uhi sal allahu xadiidka markaas waxa weyaan kusii aan idhaahdo halkan qadar qadriga waxaa laga wadaa qofku inuu markaa ballanbax sameeyo ballanka inaad ka baxdaana waa xaaraan weeye ballanka in laga baxaa waa shay xaaraana xataa haddaad gaal la heshiiso gaalka inaad ballanka ka baxdaa ma ma banaana waima takhaafana min qowmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawaa bu ilaha yidhi haddaad ka baqato kuwa gaaladii inay ballanka hay ka baxayaan ballankooda u tuur waata or dagaal baa inaga dhexeeye ballan inagama dhexeeyo anuu waan idinka shakiyey ballankii waan ka baxay dagaal baa inoo aloosan ku talagala ha diyaargaroobaan laakiin iyagoo ballan un ku jiro dusha kaga deg lama ogola taas rasuulku sal alla alay slam man qatala mucaahadan lam yarax raa'ixata aljanna nin ballan lala galay oo gaal ah qofkii dila hadda waa gaal lam yarax raa'ixata aljanna jannada urteeda urin maayabu rasulku sala allah ka qof ballan la gashay weligaa ballanka si sahlan markaas waxa weyan ha uga bixin xadiidka kusii xiga xadiidkaasi can cumar bn khaaab radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala low anakum tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakulihi larasaqakum kamaa yarsuqu ayr wuxuu rasuulku uhi haddaad ilahay u tala saaran lahaydeen xaqa tawakulihi tala saaradka uu xaqa u leeyahay larasaqakum kamaa yarsuqu ayr wuxuu idiin arsaaqi lahaa suu shimbirta u arsaaqo taqduu way ka lahdaa khimaasan iyadoo boggeeda iyo beerkeedu isku dhegsan yahay gaajaysan wa taruuxu waxay soo noqotaa bitana iyadoo dibirsan oo boggeeda boggeedu ay kala kacsan yihiin rawaahu axmed wtirmidiyu wاnasaa'iyu wbnu maajah ibnu xibaan fii صaxiixihi wاlxaakimu waqala tirmidiyu xadiiun xasanu xadiiun صaxiix xadiiثun xasanu صaxiix waayahay xadiidku wuxuu odhanaya low anakum tatawakaluun haddaad ilahay u tala saaran lahaydeen xaqa tawakulihi tala saaradka uu xaqa u leeyahay larazaqakum kamaa yarzuqu ayr wuxuu idin arsaaqi lahaa sida uu arsaaqo shimbiraha oo kale taqduu way ka lahdaa khimaasan iyadoo gaajaysan wa taruuxu waxay soo noqotaa bitaanan iyadoo dharagsan oo bagoodii beerkeedu markaas waxawey kala baxsan yahay tawakulku waa maxay talo tawakulku waxay haha culimadu waxa weeyaa markaasi ictimaadu lqalbi cala allahi ictimaadu lqalbi cala allahi maca alahdi bilasbaab sababtii la imanaya ilahay baan tala saarto waan iska fadhiya ma soconayso ilahay tala saaro sababtiina la kaalay soo shimbirta baa lagu uri say ilaahay u tala saarata haddaa tala saaran lahaydeen siduu iyada u arsaaqo idin lahaa shimbir cufkeeda iska dhex fadhido halkaasu cunta ugu timaado ma aragtay ma jirto tootan uu leeya taqdu way ka lahdaa laakiin meel u shaqo tegaysaa ma jirtaa weli ma aragta shimbir xafiis fadhiisataa ya <laughs> ma jirta dee soo maaha meel u shaqo tagtaa ma jirto ilaahay bay ku kalsoon tahay way iska duushaa uun kadibna ilaahay isagaa soo hadaa haddaad sidaasoo kale ilahay utala saari lahaydeen sababtana la iman lahaydeen ilahay waa idin arsaaqi lahaa marka waxaa yaha soomaalida xagla laaban xoole kuma yimaadaan nimaan shaqaysanna shahma cabo ma garatay marka waxa wey haddaad dhaqdhaqaaqi weydo waxba kuwa iman maayaan laakiin waxaa muhiim ah inaanad isku iloobin sababto keliya inaad odhanin anigu waan shaqaysanaya maxaa iga galay eh, tawakulka iyo tala saaridka ilahi la tala saaranay waa ninkii juxa la odhan jiray inkastuu yahay nin in badan lagu been abuurto oo na saxay ah, waxyaalaha laga soo naqliyaa ayaa waxa la maalin buu suuqa isagoo kusii socdaa ayaa nin baa wuxuu ku agga tegaysaa suuqaan tegayaa buuhi maxaad ku falaysa ka doonaysaa dameer baan soo iibsanayaa buuhi deedna markaasu wuxuu ku qul in shaa allah waxta in sha allah markaasu wuxuu maaa insha allah ku falayaa annuquudu fii jaybi walximaaru fi suuq dameerkiina suuqu yaala lacagtii jeebkaan kusii taayay in sha allah maxay taraysaa buuhi <laughs> dabadeetana ninkii baa markaas waxa weeyaan iskaga dhaqaajiyey suuqii buu yuu baxay intuu suuqi kusii socay soon dameerkii bay gaadheen baa lacagti laga xaday dameerkiibu dul istaago markuu iska eegay lacag soo saarso maba jirtaba kadibna wuu soo noqday ninkii baa ka hor yimi markaasuu ku aawa dameerkii markaasuu wuxuu ihi insha allah saraqat innuquud <laughs> in sha allah lacagti ba xaday bu ihi <laughs> in sha allah lacagti iga qaadatay bu ihi marka waxa weeyaan sababta haddaad ka tag haddaad sababta la timaado tawakulkana aad ilowdo ilahay baad meesha ka saartay rasuulku wuxu uhi ixris calaa maa yanfacuk waa maxay waa sababtii maxaa li haddana wastacin billaah ilahayna kaalmayso walaa tacjiz hana marka waxaa loo bahan ilahayna kaalmayso sababtiina la kaalay labadaa markaad jamciso ayuu tawakulka sax noqonaya culimadu waxay dhaha alictimaadu cala alasbaabi shirkun inaad sababtuun ictimaado ilahay ilowdaa waa shirki ilahay baad la wadaajinaysaa cid kale wax wa tarku lasbaabi qadxun fi shariica sababta in laga tagaana shareecada ceeb bay ku tahay oo qofki waan fadhiya shareecadeedi waxay guti ilahay tala saaro waan fadhiyayaa un dee shareecadasaa kuma odhanin adaa adaa yidhi taas shareecadasaa kuguma odhanin marka labadaas baa jamcinaya xadiidka ku saxiiga xadiidkaasa ugu dambeeya can cabdillaahi bni busr qaala utiya nabiyu ata nabiya sala allahu alayh wasalam rajulu faqala ya rasuul allah ina sharaa'ica alislaami qad kahurat calayna nin rasuulka u yimid sal allahu alayh wasalam ataa waxaa yimid annabiya nebiga waxa u yimid rajulu nin faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allahi rasuulki allow ina sharaa'ica alislaam islaamka sharaa'icdiisi iyo camaladii qad kaurat alayna way nagu fara badatay fa baabun natamasaku bihi jaamica waxaad noo sheegta baab aanu ku dhegno oo wax walba noo soo koobo noo soo ururiya qaala rasuulku wuxuu ihi laa yazaalu lisaanuka carabkaagu yuuna ka zuulin radban min dikri illaahi caza wajal inuu ka qoyanaado ilaahay xuskiisa laa yazaalu lisaanuka carabkaagu yuu ka zuulin radban inuu noqdo mid ka qoyan min dikri illaahi caza wajal ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa inuu ka qoyanaado yuu carabkaagu ka zuulin kana markaas waxa weyaan fadlu adikri buu sheegaya dikriga iyo fadliga uu leeyahay dikriga ilaahay la xusaa fadaail fara badan buu leeyahay fadaaishiisa markaas waxaa kamida in uu kuusoo jiidayo in ilaahay adiga uu ku xuso fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun ilahi wuxu uhi fadkuruunii adkurkum war ixusa ana waan idin xusayaa welialku kaa xusaya sida xadiiska kusoo arortay xadiisulqusiga fain dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsii wain dakaranii fii malain dakartuhu fii malain khayr khayrin minhu oo rasuulku ilaa yihi subxana watacaala hadduu naftiisa iga xuso isagoona idka la joogin aniguna naftaydaan ka xusaa ilahay naftaad naftiisa naftaada isku mid yihiin ilaahay subxana wataala inuu adiga ku xuso maxaa tahay adigu marka ilaahay subxana wataala uu garab dhigo addoon yaroo daciifa oo ilaahay xusaya subxaana watacaala shay aad iyo aad u badan weeye haduu dadka dhexdooda igu xusu ilaahay dadka dad koox dhexdeeda igu xusana anna kuwa kuwaa ka khayr badan baan ku xusaayo malaaigtaa buu ilahay yihi subxaana wa tacaala markay ilaahay xustaa ilahay inuu kuxuso ayay kuusoo jiidaysaa sidaasoo kale qalbiga way dabcisaa way jilcisaa dikru llahi yuni yulinu lqalba qalbiga ayuu dabciyaa qalbiga raqiiq buu ka dhigaa haddaad dikriga ilahay farabadiso walihada xasan albasri nin baa u yimid dana wuxuu yihi markaasi ashtaki min qaswati qalbii waxaan ka cabanayaa qalbigaygoo qalalay qaala adibhu bidikri illaah wuxuu yihi waxaad ku dhalaalisaa soo mu qalalin ku dhalaali dikriga ilaahay subxaana watacaala adibhu bidikri illaah dikriga ilahay ku dhalaali buu ku yihi marka waxa weeyaan dikriga ilaahi subxaana watacaala mar walba carabkaaga inuu ka qoyanaadaa aad iyo aad bay kuugu fiicantae waana taladaa rasuulku sal alla alay slam uu bixiyey ee sheegaysa welibana inuu baab jaamica yahay oo diintiiba soo wada koobay soona wawada ururiyey qofka ilaahay xusaa ama khayr la yimaadana khayrkiisa ma waayo man yafcal ilkhayra laa yacdam jawaasiyahu la yadhabu alcurfu bayna allahi wannaasi qofkii khayr lagu ogyahay ee khayr la yimaada khayrkaama waayo khayrka wuu helaya meel markaas waa weya ka helaba ilaahay subxaana watacaala dikrigiisa iyo xuska ilaahay la xusaana waa dawo say culimadu yidhaahdeen dikru llahi dawaa wadikru nnaasi daa dadka in la xusaa waa cudur ilahay laakin la xusaa waa dawo qalbigaaga way daweyneysaa marka dikru llahi dawaa wadikru nnaasi daa dadka kale inaad xustood hebel waa sidaas iyo hebel waa saas tidhaahdo waxba ka faaidi maysid xasanaadkaaga baad qaybanaysaa laakiin ilahay haddaad xusto subxaana wa tacaala adduunya iyo aakhiraba waad guulaysan doontaa waanad aragtay fadaaisha kusoo aroortay subxaana allahi wa bixamdih boqol jeer haddaad maalintii timaa tidhaahdo dembigaaga o dhan baa la masaxaya muxyat khataayaah eh, wain kaanat mila zabadi lbaxr badda xoorkeeda hadday la waa laga masaxayaa baa leeyihi waa subxaana allahi wabixamdi marta la eg tahay hadda eg inaad tahda laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu calaa kulli shayin qadiir boqol jeer maxaad ku helaysaa bal waxa fadaaya loo sheega eg <clears throat> boqol daraja qofka kor loo qaadaa boqol dembina waa laga masaxaa isla markaasina toban qoorood qof xoreeyey buu la derajo noqdaa qoorta keliya aan ajarkeeda la goynayninba toban qoorood ayuu la darjina qof xoreeyey wa kana lahu xirdan min ashayaan shaydaankana dhufays bay uga noqonaysaa walam yati yowma alqiyaama biafdala ma jaa mima jaa bihi ilaa rajulu qaala akara mima qaal maalinta qiyamana ma yimaado qof ka khayr badan isagu wuxuu la yimid ilaa qof kasii badsaday mooyaane halkuu boqol isagu ka yidhi qof laba boqol iyo saddex boqol akhriyey ayaa ka khayr badanaya isaga laakiin qof kale ka khayr badnaan maayo rasulku sal allah alay wasalam ilahay dikrigiisa xuskiisa aanu ku dadaalno wailahuna an antahi subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk